bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin qala الnaadimu raximah اllahu tacaala wsabqa xaali ma bxarfin jura qad abow wlaa amnachu faqad warad wla tujiz xaala min almudaafi lah ila ida اqtada اlmudaafu camalah aw kana juزءa ma lahu udiifa aw mihla juزئihi fala taxiifa wاlxaalu in yunsab bficli surifa aw sifati ashbahat اlmusarafa fajaa-izu taqdiimuhu ka musrica daa raaxilu wamuklisa zaydu dacaa wacaamilu dumina macna lficli laa xuruufahu muahara lan yacmala ka tilka leyta wakaana wanadar naxwu saciidu mustaqira fiiha jar wanaxwu zaydu mufrada anfacu min camri mucaana mustajaazu lan yahin wاlxaalu qad yajiiءu da tacadudi limfradi faclam wgayri mfradi wacaamilu اlxaali biha qad ukida fi naxwi la tactha fi اlardi mfsida wain tuakid jumlaة famadmaru caamiluha walafduha yuaharu wmowdica alxaali tajiiءu jumla kajaءa zaydu wahwa naawin rixla wdatu badin bmudaaricin habat xawat damiira wmin alwaawi khalat wdaatu waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaaric jcalana musnada wajumlat اlxaali siwa ma qudima biwaawin aw bimudmarin aw bihima wاlxaalu qad yuxdaafu ma fiiha camil wabacdu ma yuxdaafu dikruhu xudil waxaan ku dhex jirnay xaalkii aan ku dhex jirnay iyo axkaamteedii qeybtii ugu horeysay baan soo sheegnay qeybtii ugu dambeysay musanifka min axkaami lxaali waxaa kamid ah eh, abyaadan hadda uu noo sheegay markaasuu wuxuu yiri waqad abow waxay diideen sabqa xaalin xaal inay ka hormarto maa isim inay ka hormarto jura bixarfin xaraf lagu jaray walaa amnacuhu aniga ma reebayo faqad warada waa soo arooray musanifku wuxuu leeyahay waataan hore usoo ogaanay saaxibu lxaal aslu waxa weyaan inuu caamilka yimaado saaxibulxaalima xaalo ay timaado jaaa zaydun raakiban in la yidhaahdo laakiin waxaa banaan an yataqadama alxaalu calaa saaxibi اlxaali oo tiraa jaa jaaa raakiban zaydun wa an yataqadama cala alcaamili wa saaxib اlxaali raakiban jaaa zaydun intaba waa asal ahaan waa banaanayd marna waxa weeyaan xaalkii in la dibdhig <clears throat> in la dibdhigaaba waajib ah oo inaynay soo hormarin oo la yidhaahdo inamaa jaaa zaydun raakiban haddii maxsuur ou noqdoo kale xaalada in la dibdhigaa waajib ah oo macmuulka caamilkeeda lasoo hormariyo waxaa kamid a qowl اllahi tacaala wma nursilu اlmursaliina ilaa mubashiriina wmundiriin wamaa nursilu lmursaliina ma dirayno ma dirin ilaa mubashiriina xaal ay yihiin wamundiriina kuwa dadka janno ugu bishaaraynaya ama naar ugu digay fiiri marka mubashiriin wamaa nursilu mursaliin ilaa mubashiriin mubashiriintaas xaalo weeyaan wamaca dalika laa yajuusu an tataqadama calaa saaxibi اlxaal lأnnaha maxsuura bila inamaa wixii la xasrina sidaas oo kale wa marka waxay ka tiriyeen mawaaqicda alatii yajibu fiiha taakhiiru alxaal fima ida kaana saaxibu اlxaali majruura bxarfi jarin faqaaluu laa yajuuzu wاlxaalaة hadihi an tataqadama alxaalu calى saaxibi اlxaali markaasay yidhaahdeen maxaad leedahay jaaat aw marartu bihindin jaalisatan xaal ay tahay saas saxay ku taadirtaan marka marartu waa caamilkii bihindin waa saaxibulxaalkii jaalisatanna waa xaaladii marka maadaama saaxibulxaal oo bihindin ay ba ku jaran tahay laa yajuusu an tataqadama alxaalu calayha falaa taqulu marartu jaalisatan bihindin sidaas ma dhihi karaysid لأنه waxaa lagu leeyahay ba-dan xarafka jaar ah waxay ka mancinaysaa an yakuuna saaxibu lxaali mutaakhiran wa yakuunu lahu cilaaqa bixaalatin saabiqa calayh jumhuuru naxwiyiina sidaas qaba walidaalika musanifka insaafan lahum wuxuu iri waqad abow waxay diideen sabqa xaalin xaala horumaritaankeeda maa isim jura bxarfin xarf lagu jaray walaa amnacuhu ma reebaya buuri aniga faqad warada liannahu qad warada oo kale wa waa soo arooray ma reebaaye buu ku yiri marka musanifku wuxuu leeyahay ha laga badnaada lama diido laakiin mamnuuc waa in la yidhaahdo taa lama ogola buu ku leeyahy waa soo aroortay markaas min aqwa ma stadala bihi lmusanif qowl wamaa arsalnaaka kuma aanan diri nabi maxamedow ilaa kaafatan linnaasi dadka dhammaantiis yani ilaa linnaasi aan kuu dirna kaafatan xaal ay yihiin marka hadda fiiri kaafatantii xaal weyaan min annaas wannaasuna waxa weyaan waa saaxibu lxaal wamaca dalika fahuwa majruuru linnaasi hada asaxu maa qiila fi tafsiiri hadihi alaaya bkhilaaf ma ninkii yihi kaafatan taas xaala waxay u tahay kaafka wamaa arsalnaaka bkhilaaf man qaala maxaan ku irahdaa waxa weeyaan macmuul licaamilin muqadar waxaasoo dhan waxa weyaan aqwaal daciifa laa yatanaasab maca siyaaqi اlaaya marka aayadaasuu musanifka deliishtay wixii lahal iyo wa qowl shaaciri lain kaana haddii uu yahay bardul maai biyaha qabowgeeda haymaana xaal aanahay mid ooma saadiyan ooman xabiiban ilaya biyahaas inay aniga aada laygu jacayl baday haddii yihiin inahaa macshuuqadina laxabiibun waa haddii ay yihiin uu ku anoo ooman biyaha qabow inaan aada u jeclahay sidaasoo kalean xabiibadaydana u jeclahay marka ulajeedada waxaa waaye lain kaana bardu lmaai haymaana saadiyan haymaana saadiyan waa laba xaal oo soo hormartay ilayadaas oo jaari majruurka ah yaana saaxibulxaalka uu yahay asalkeeda lain kaana bardulmaaya ilaya haymaana saasay asalkeeda ahayd ayib waxaa lamid aha laleeyahay qowl shaaciri fain taku adwaadun usibna waniswatun falan yadhabuu farqa biqatli xibaali wuxuu leeyahy fain taku haddii ay tahay adwaadun halageel usibna in la casiibay iyo wa niswatun dumar falan yadhabuu ma ayna tegin farqan yacni hadaran iyadoo macnaha cid aan u aargudin aan jirin biqatli xibaalin ninka xibaaliya dilkiisa hadar ahaan ulama ayna tegin nin mushriga oo muslimiinta markii xoolihiina laga qabsaday dumarkiina laga qafaashay yuu ka hadlaya markaasuu iri naago iyo dumarba xoolaba ha qaataane laakiin ina xibaal ibni xibaal ninka la yiraahdo dhiiggiisa hadar kuma teginoo aniga waan ka aargutoon qofaan ka dilay macnihii waa ulajeedada marka waxa weeyaan taqadumu اlxaali calaa saaxibi اlxaali majruuri bilaam falan yadhabuu ma tegin farqan xaal ay uu yahay mid oo hadar eh, biqatli xibaalin marka biqatli xibaalin hadda waxa weeyaan eh, xibaalkaas waa majruur liannahu mudaaf ila xarf ilaa ismin majruur farqanna waa xaaladii oo soo hormartay marka calaa kuli xaal musanifku wuxuu leeyahay aniga taas mama la diidi karo waa soo aroortay fi shicri wa fi lqur'aani saasuu leeyahay walaa tujiz xaala min almudaafi lah ila ida اqtada almudaafu camalah aw kaana juزa maa lahu udiifa aw mithla juزihi falaa taxiifa walaa tujiz ha banaynin xaalan xaal ha banaynin min almudaafi lahu alaga xaaleeyo ilaa ida اqtada almudaafu mudaafka hore inuu keena maahine camalahu camal almudaafi ilayh aw kaana ou ahaado mudaafu mudaafkii juزa maa lahu udiifa midka loo idaafay qeyb ka mid e aw mithla juزihi juskiisa mid lamid ah oo kale inuu ahaada mooye falaa taxiifa haka weecanin macnaa haka iilanin yuu ku leeyahay marka meeshana masaa-il buu ku gelayaa oo wuxuu ku leeyahay saaxibulxaalka eh, xaala mudaaf ileyh kama timaado mudaafka way ka imaan kartaa laakiin mudaafu ilayhi xaala kama noqon karto baa lagu leeyahay ilaa fi thalaathi xaalaatin dakaraha almusanifu biqowlihi markaasuu ku yihi walaa tujiz ha banaynin xaalan xaal min almudaafi lahu laga xaaleey mudaafu ilayhi inuu saaxibulxaal noqdo oy xaalo ku timaada ha mudaafkii inuu keena maahine camalahu camala mudaafi ilayh haddii mudaafka ka hore mudaafu ilayhga dambe uu ku camal falayo waa banaan tahay mudaafu ilayhgii xaal in laga keeno oo waxaad leedahay haadaa daaribu hindin mujaradatan haadaa daaribu hindin waay gabadha la yihahda mujaradatan xaal ay tahay midkii dhar laga dhartiray oo usha aaday mujaradatan waa xaal oo min alhindi hindina waxaa weyaan mudaafu ilayh waxay ku banaanaatay lianna hindin macmuul lidaarib liannahu isimkaas faacil min idaafati ismi اlfaacil ilaa mafcuulihi daaribu hindin hindi midkii garaacay hindi waa la garaacay markaan fiiri mudaafu ilayhgii yaa wuxuu ku camal falay daaribkii oo mudaafkii asalkeeda waxay ahaadaa daaribun hindan mujaradatan asalkeeda saasuu ah marka maadaama mudaafu ilayhigii macmuul lilmudaafi ou yahay jaaza an yajiia minhu lxaal oo markaa mujaradatan la yidhaahdo waxaa lamida wahada qiyaamu zaydin musrican qiyaamu zaydin wa acjabanii qiyaamu zaydin asalkeeda waxaa weeyaan qiyaamtaas bimacna faacil ism faacil wa qiyaam masdar dheh zaydkaasna bimacnaa faacil masdar wa marka habal loo idaafee bimacna faacil wa qiyaamu zaydin zayd istaagitaankiisa fiir zayd macna faacil ximbaarsan yahay musrican waa banaanta wa min dalika qowl اllahi tacaala ilayhi marjicukum jamiica jamiican xaal minkum taas oo mudaaf ileyga ahi xaal ka tahay laakiin marjicukum celintiina marjicaas oo masdarka ah waa mudaaf ila lkaafi kum wa hwa fi maxali lmafcuuli bihi sidaas waa murjicukum asalkeeda marjicukum macnaa allahu arjacakum marka waxa weeyaan waxaa lamid e eh, haadaa shaaribu asawiiq maltuutan haadaa midkan shaaribu sawiiq sawiiqi midkii cabi weyaan maltuutan xale mid layskugu dheh fiiri shaaribu sawiiq shaaribun lisawiiq mafcuulu bihi booskiisa uu taagan yahay markaasaa mudaafulayga sawiiqi maadaama uu macmuul lishaarib u yahay jaaza an yaatiya alxaalu minhu maltuutan sidaas waay waxaa kamid ah liqowlu shaaciri taquulu bnatii ina inilaaqaka waaxida ila rawci yowma taarikii laa abaaliya taquulu bnatii gabadhayda waxay leedahay in indilaaqaka tegitaankaada waaxidan xaal atay a tagto ila rawci aad u tagto meelaha laga cabsanaa dagaalkaa yowman maalin taarikii mid iga tagay waa laa abaaliya inaan aabba lahayn oo kalaas iga yeelaya ina indilaaqaki waaxidan xaal aa tahay hadda indilaaqi waa masdar oo mudaaf ila alkaafi wa min idaafati almasdar ilaa faacilih marka maadaama waaxidantaas xaal bay min alkaaf ka tahay fajaaza dalika liana almudaafu ilayhi macmuulu lilmudaafi marka intaasoo dhan beydka hore macnihiisa wa walaa tujiz ha banaynin xaalan xaal min almudaafi lahu laga xaaleeya ha banaynin ilaa ida qtada almudaafu mudaafka inuu keena maahina camalahu camala almudaaf ilayh an yakuuna mudaafu ilayhi macmuula lilmudaaf fayajuuzu an yaatiya alxaalu minhu sidaas weyaan midaas waxaa ku xiga markaan aw kaana juزa maa lahu udiifa aw mithla juزihi falaa taxiifa waxaa laleeyahay aw kaana inuu ahaada maahin walaa tujiz xaalan ha banaynin min almudaafi lahu mudaafu ilayhi wax laga xaaleeyo ilaa idaa kaana mudaafu ilayhi inuu noqdo maahine juz-a maa mudaaf qeybtiisa lahu asiga udiifa loo idaafay midka loo idaafayo mudaafka ah yaa wuxuu noqday juz min almudaafu ilayhi aw kaana haduu ahaaday maahine mithla juzihi juskiisa mid lamid e ee falaa taxiifa macnaha hajowrfalin oo ha eelanin ou kaana ou ahaa ilaa idaa kaana inuu yahay maana juz-an maa lahu udiifa midka loo idaafay qeyb ka mid e yacni an yakuuna almudaafu juz-an min almudaafu ilayhi haddii ou noqdo waa bannaan tahay baa liri waxaa lagu miithaaliyey qowl اllahi tacaala wanasacnaa maa fii suduurihim min gilin ikhwaana wanasacnaa jannadii markii la joogo waan siibnay maa fii suduurihim xabadyaalkooda waxa ku sugan oo min hilin macnaha xiqdi ah ikhwaanan xaal ay yihiin ayib marka ikhwaanan waa xaal waxay xaal ka tahay damiirka himta ah oo mudaafu ileygay xaal ka tahay waxayna u banaanaatay lianna almudaafka hore oo suduurka ah yaa qeyb wuxuu ku yahay min almudaafu ileyh himti ah yacni dadkii iyo suduurtoodiyaa laga hadlay asuduur juzun min alinsaan laabti qofkii laabtiisii suduurta laabta lagala jeeday qofkii laabkiisii waxay qeyb ka tahay asigii marka min idaafati shayi ilaa eh, aljuzi ilaa kulihi waay suduurihim eh, laabyaalkoodu hadaa tiraahdi himtii waa dadkii suduurtina qeybay dadkii ka tahay maadaama almudaafu saara juzan min almudaaf ilayhi markaasaa waxaa banaanaatay xaalada inay timaado ikhwaanan ay timaado waxaa lamide ah, ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi mayta ayuxibu axadukum ma jecel yahay an yaakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkiisa hilibkiisa maytan xaal uu yahay hadda laxmigaa la idaafay akhiyaa loo idaafay laxmigii waa juz min alakhi liannahu akha wuxuu ka koobmaa laxmi iyo cadmi iyo wax xidida iyo wax badan uu ka kooban yahay laxmigi waa juz ka mid ah marka maadaama almudaafu wahwa laxmu juzun min almudaaf ilayhi wahwa alakhu jaaza an yaatiya alxaalu min almudaafi ilayhi meytan meytan akhi baa laga xaalaynaa markaas waa banaan tahay taas waxay mithaal u tahay aw kaana juزa maa lahu udiifa aw kaana almudaafu juزa maa lahu maa udiifa ilayhi wixii loo idaafay juz kamida aw mithla juزihi ma aha juz kamida ma aha laakin juz mithla juزihi baa lidi mithla juزihi waxaa laga jeedaa idaa saxa اlistignaau biاlmudaafi ilayhi ayaa laga jeedaa bilmudaafi ilayhi can ilmudaafi haddii mudaafki la goyn karo oo mudaafu ilayhi booskiisa la geyn karo jusba ayba ahaani laakiin bimathaabati اljuزi waay waxaa lagu mithaaliyey huma awxaynaa ilayka an itabic milata ibraahiima xaniifa huma awxaynaa ilayka waxaan kuu soo waxyoonnay an itabic raacaan ku waxyoonnay milata ibraahiima ibraahiim diintiisa raac xaniifan xaal uu yahay ibraahiim mid oo macnaha iilan oo baadilka ka iilan xaqana u iilan marka fiiri milata waa mudaaf ibraahima waa mudaafu ilayh walaysat اlmilatu juزءa min ibraahim walaa hiya caamila fi lmudaafi ilayh labadii xaalo hore kuma jirto laakiin waxaa lagu leeyahay miladii kaanaha bimathaabati juزءi min almudaafi ilayh ibraahim lidaliil sixati xadfiha wa iqaamati ibraahima qaamaha oo waxaad leedahay huma awxaynaa ilayka an itabic waa la dhihi karaa fii gayri اlqur'aan an itabic ibraahiima xaniifa ibraahiim raac liannahu min madmuunihi annahu mutadayin waaye marka diintii waxaa waay fii daakhilihi marka in lagu daydaaho asiga wax dhibi mayso marka taas waxay la mid tahay ow mithla juzihi falaa taxiifa marka sidaasuu le laakiin masaladaas waxa weeyaan waa masaa'il oo calayha aljumhuur ijmaac lama dhihi karo laakiin mas'ala mudaafka inaan mudaafu ilayhiga inaan xaal laga keeni karin ila fi hadihi alaxwaal wamaa shaabahaha markaasuu musanifku yiri walxaalu in yunsab bificlin surifa aw sifatin ashbahat lmusarafa fajaaئizu taqdiimuhu kamusrica daa raaxilu wmkhlisa zaydu dacaa tii hore waxaan ka hadlaynay taqdiimu اlxaali calaa saaxibi اlxaali faqad inta wuxuu ka hadlaa jawaazu taqdiimi اlxaali calaa caamil اlxaali wa saaxib اlxaal labadiba in laga hormari markaasuu wuxuu ku yiri wاlxaalu xaalkii in yunsab hadii lagu nasbiyo bificlin hadii lagu nasbiyo ficilkoo surifa la gidgidiyey ficil oo mutasarif ah oo yaأtii minhu ism اfaacil ficil mudaaric wاlmasdar oo kale ficilkaasa musaraf la yihahda aw sifatin sifa hadii lagu nasbiyo ashbahat اlmusarafa ficilka mutasarifka ee shabahdo fajaaizu waxaa banaan xiinaidin taqdiimuhu xaalki in la hormariyo miithaalkeeda waxaa kamid e eh, ka musrican xaal uu yahay daa midkan raaxilun mid raranaya waa guuraya wa mukhlisan xaal uu yahay mid ilaahay ducada u khaalis yeelay you zaydun dacaa baryay marka musanifku wuxuu leeyahay eh, xaaladii haddii caamilkeeda ou noqdo saaxibu lxaal iyo caamilxaala kala jira kala ogow haddii lagu yihahdo jaaa muxamadun raakiban haddii lagu ihahdo raakibanti waa xaal muxamed waa saaxibulxaal caamilkeedana jaaa waa ficilkaas waa marka fiiri haddii caamilkii lagu leeyahy ficilkii iyo wixii ficilkii shabahay oo xaalada lagu nasbiyey saaxibulxaalkii ma hadii ficil mutasarif uu yahay waxaa banaan in xaaladii la hormariyo ana min caadaة الficl الmutasarif anahu qawiy wbitaali wahwa qaadiru an yacmala fii macmuuli qad sabaqahu fariiqa kadabuu wa fariiqa yaqtuluun waataan mafcuulkii soo hormarinay oo la dhihi karo fariiqa kadabuu kadabuu ficil wa wa fariiqan waa mafcuulkii sidii sidaas ou mafcuulku u banaanay in caamilkii loogaga hormariyo yaa sidaan xaaladii ay u banaan tahay buu ku leeyahay marka fiiri wlxaalu xaalkii in yunsab hadii lagu kordhigo bificlin lagu kordhigo surifa la gidgidiyo ficil mutasarif hadii uu yahay waxa nasbisanay xaaladii aw sifatin sifa lagu nasbiyo sifatu ashbahat اlmusarafa ficilka mutasarifka shabaade ka asmaai faaciliin wاlmafcuuliina waaye fajaaizun waxaa badaan faxiina idin jaaizun waxaa banaan taqdiimuu xaalki in la hormariyo mithaalkii waxaaba kamide ka musrican xaal uu yahay yowdaa midkaan raaxilun mid guura uu yahay nin oo geedi ah oo aad u degdegay daa waa mubtada raaxilun waa khabar mubtada iyo khabar markay noqdeen yaa haddana musricanti yaadaadi laga xalay sababta musricanti ay loo hormariyane midka nasbisanayo waa raaxilun taasoo ism alfaacilka ah oo mutasarifka raxala yarxalu raaxil marxuul intaasoo dhan waa ku imaan karta wabitaali jaaza taqdiimu alxaali calaa saaxibi alxaali wa caamil alxaali marka waa sifatin ashbahat اlmusaraf mithaalkeedii waay e, waxaa kamid e ficilkine ma mukhlisan zaydun dacaa wa mukhlisan xaal yahay midkii ila u khalisay ducada iyo zaydu dacaa zaydun dacaa fiiri hadirtaan zaydun mubtada iyo khabar saaxiibulxaalki zaydka ama dhe ama faacilka dacaadaho damiirka mustatirka huwada ah midaad rabta dheh calaa kuli xaal mukhlisan oo xaal ahaa hormaray liana alcaamila fi lxaali huwa ficlu mutasarif wahwa daca dacaa yadcuu fahuwa daacin madcuwun intaasoo dhan waa ficil mutasarif oo intii waa laga wada helaya marka waa wada banaan yihiin in la hormariyo wa min dalika qowlu اllahi tacaala khusha absaaruhum yakhrujuuna min alajdaadi khusha xaal ay tahay absaaruhum aragyaalkooda kuwa ay khushuucsan tahay yaa yakhrujuuna min alajdaathi qubuurta ay kasoo baxayaan marka khushacan fiiri hadirtaan waxaa laga hormariyey saaxibulxaalki iyo iyo caamilulxaal yakhrujuuna waawgaas waa midka laga xaalay liannahu yakhrujuuna ficli faacil ay ka kooban tahay yakhrujuuna ficil mudaaric marfuuc bihubuut nuun waawgina waxaa weyaan waxay u banaanaatay لأna الficl الcaamila fi اlxaali wahwa ykrujuun ficl mutasarif oo bmacnaa mutasarif waxaa laga jeedaa jamiica tasarufaat oo maadi baa laga helaa kharaja mudaaric baa laga helayaa yakhruju khaarij oo isim faacile yaa laga heli karaa inkastoo makhruuj aan la lahayn lannahu ficilka laasimka ah mafcuul lagama dhiso qaama maquum lama dhahay ayib markaasuu musanifku wuxuu leeyahay xaaladii marka waxaan ogaanay hada jawaaz waaye ka musrican dha raaxilun oo kale markaad tirahdo waa jawaaz wa mukhlisan zaydun dacaa oo waa dhihi kartaa daa raaxilun musrican wa zaydun dacaa mukhlisan isagoo jawaaz abuu kuu sheegay waxaa kamid mid eh marka qaarkeed waajibay noqonaysaa in xaaladii la hormariyo cala alcaamili wa saaxibi alxaal lamadib in laga hormariyo waajib ay noqonay oo waxaa ka mid ah baa laleeyahay inaad tiraahda kayfa jaaa zaydun kayfadaas xaala lagu nasbinaa wa maca dalika yajibu an tataqadama cala alcaamili wa cala saaxibi alxaal liana laha sadaara ismu istifhaamay noqotay in la hormariyaa waajib marka taa waxaa laga fahmay ficilka haddii uu mutasarif yahay aan niriye eh, ficilka hadduu jaamid yahay ma laga hormari karo ficilka jaamidka ka waxaa ka mida ah ka ficli tacajubi maa axsana zaydan daaxikan oo kale daaxikantaas hadda waxaa lagu nasbi ficil axsana ficilka axsan ma aha axsana yuxsinu inuusan tasarufayn laakiin asoo ficil tacajub ee ma tasarufaye tacajub halkaas siiqa iyo axsana iyo axsin unbuu leeyahay marka bimathaabati jaamid weeyaan marka lagama hormari karo lama dhihi karo daaxikan ma axsana zaydan lama dhahayo oo xaaladii lama hormarinayo yajibu an tata'akhara sidaasaa leeyahay ficilkii jaamidka ahay na waa lamid haddii xaalo uu ka helo asigana lama dimari karo leyse iyo wixii lahal ah ayagana lama hormari karo liannahu jawaamid weeyaan ayib marka almuhim hadduu ficilka mutasarif yahay yajuusu taqadum اlxaali calayhi ko hadduu ficilka mutasarif ahayn laa yajuusu taqadum اlxaali calayhi kadalika yajibu marata taqdiimu اlxaali ida kaana lahu sadaara wa kana alficlu mutasarifan intaas weeyaan وcاamiل dmina mعنى الفicل lا xrوفh مؤhرا lan ycmla katilka layt وkأna wndr naxو سacيid مstaqirا فيha jr wnaxو زaيد مfradا أnfacu min cmri mcاana mstjاaز lan yhin musanifku wuxuu leeyahy wcaamilu caamil caamilkoo dumina loo damniyey oo la dhexgeliyey macna alficli ficilka macnihiisa ximbaarsan laa xuruufahu aan ximbaarsaneen lan yacmala ma camal falay muaharan xaaluu yahay mid la dibmariyey mithaalkii waxaa ka mid eh ka tilka layta kaana intaasaa ka mid e wa nadara waxaa yaraaday naxwu qowlika saciidun saciid ninka la yidhaahdo mustaqiran xaal uu yahay midkii sugan fii hajara ahaaday <clears throat> yaa yaraatay buuri marka waxaa laleeyahay wa caamilu dumina macna alficli laa xuruufahu muakhara lan yacmala haddii caamilul xaalki uu noqon waayo ilaan hadda walxaalu in yunsab bificlin surifa mafhuumkiisiiba waa meeshan xaaladii waan soo ogaanay markii ficil mutasarifa lagu nasbinayo laakiin markii lagu nasbiyo ficil jaamid ah ama ama ficilba aan lagu nasbinin maxaa xukunkiisa ou yahay waxaa lagu leeyahy markaa ma hormari karo oo xaaladii ma hormari kartaa lagala jeedaa laakiin ficilkii asoo dib maray ma camal falay markaasuu iri wa caamilun caamil dumina lagu ximbaaray macna alficli ficilki macnihiisi ximbaarsan laa xuruufahu xuruuftiisa aanan ku jirin lan yacmala muaharan asoo kadib mare xaaladii xaala ka horeysa kuma camalfali karo waa masaladii hore cagsigeedii waay oo hadda ficilka mutasarifka xaaladii waa ka hormari kartaa markuunu yidhi waxaan mutasarif ahayn xaaladii kama hormari karto intaa keli a ah waay lan yacmala muaharan waxay macnaheedi tahay ficilka hadduu mutaahir noqdo xaaladii ka horeyso waay markaasuu mithaalkii wuxuuna siiyey ka tilka layta ka ana oo kale waay xuruuftan waxay ximbaarsan tahay macna alafcaal tilka waxay ximbaarsan tahay bimacnaa ushiiru layta bimacnaa atamana kaana bimacnaa ushabihu waa xuruuf oo macna alficli ximbaarsan laakiin laakiin xuruuf lficli kuma jirto oo ayga xuruuf weeyaan marka saas haday noqoto haddii ay dhacdo xuruuftaas waxay la xiriirta in wax laga xaaleeyo xaaladii lama hormari karo oo waxaad leedahay tilka hindun mujaradatan tilka hindun weeyaan mujaradatan xaal ay tahay mid macnaha dharki ka tiran walayta zaydan amiiran akhuuka walayta zaydan waxaan tamani lahay zaydan inuu noqdo amiiran xaal uu yahay akhuuka inuu noqdo zayd oo amiir ah inuu walaalkaa yahaan jeclaan lahay wa kaana zaydan zayd waaba asigoo raakiban xaaluha mid koran asadun ah fiiri markaan tilka hindun waa saaxibulxaalki caamilkine mujaradatan taasna tilkadaasoo bimacnaa ushiiru ah iyaa ku camal falay layta zaydan amiiran xaal weeyaan caamilkeedana layta waa marka falaa yajuusu taqdiimu alxaali calaa caamiliha almacnawi caamilkan oo lama dhahayo mujaradatan tilka hindun lama dhahayo walaa amiiran layta zaydan akhuuka lama dhahayo o iyada lama hormarinayo xuruuf waay lianna xuruufta waa daciif laysat biqaadira an tacmala fii macmuulaat ilaa ida kaanat jaaran wa majruuran wax ka hormara maku fali karto markaasaa waxaa laleeyahay in la dibdhiga waajib waa tii hore cagsigeeda kelia waa midan ah. markaasuu kuri wa caamilun caamil caamilkoo dumina lagu ximbaaray macna alficli ficilka macnihiisa laa xuruufahu ma ahee lan yacmala muaharan soo dambeeyo xaal ka horeysa kuma camalfali karo ka tilka tilka iyo wixii lamid tilka hindun mujaradatan alaleeyahy laakiin mujaradatan tilka hindun lama dhahay layta wakaana wanadara waxaa yaraaday naxwu qowlika saciidu ninka saciid la yidhaahda mustaqiran xaalu yahay mid sugan fii hajara buu ku sugan yahay meesha hajar la yidhaahdo marka hadda fiiri saaxibulxaalki waxaa weeyaan hadda saciidun waa mubtada fii hajarna waxa weeyaan waa jaar iyo majruur waay jaar iyo majruurkaas yaa laga xaaleeyey damiirka jaar iyo majruur l wuxuu ximbaarsan yahay imaa kaa-inun aw mustaqirun u ku tacaluqa markaasaa mustaqiran jaar iyo majruurkaas waxa damiirka ku dhex qarsan yaa laga xaaleeyey mustaqirantaas liannahu saciid kuma camal karo saciid mustaqiran kuma camal saciid isim jaamid a waay marka mustaqiran oo xaal ayaa nasbistay jaar iyo majruur kaa nasbistay asoo jaar iyo majruur ah jaar iyo majruurna macnaha waxa weeyaan xuruuf lficli kuma jirto saaxibulxaalki waa saciid mustaqirnan waa xaal wاlcaamilu fi lxaalina fi hajaru jaari majruurka awaay oo mutacaliqu bijaari mustaqiran xaal mansuubu biljaari wاlmajruura laleeyahay wa maca daalika way ka hormartay asigoon xuruufta ficilka ku jirin macnihiisana uu ku jiro lianna fii hajar macnaheeda istaqara fii hajar ama mustaqirun fii hajar ama kaa'inun fii hajaray ximbaarsan tahay macna alficli buu ximbaarsan jaari majruurki laakiin xuruuftiisa kuma jirto wa maca daalika xaaladina way hormartay naadir waabaa lagu leeya taas wa nadara waxaa naadir noqday naxwu qowlika saciidu ninka saciid lira mustaqiran xaal waa mid sugan fii hajar you ahaaday khabara laga dhiga marka hadda musanifka waxaa weyaan macna lficli bay qabaan laakiin ma qabaan baan niri xuruuf lficli waxaa lamid eh hadduu ficilki jaamid yahay xuruuftaasuu la xugum yahay horyaan usoo sheegno ma axsana zaydan oo kale aan niri ama ismu ficilnay baa noqotay nazaali soo nazaali deg musrican xaal aad tahay haddii la yidhaahdo nazaali iyo daraaki makaanaka calayka marka hadaan irahda nazaali musrican xaal aad tahay soo deg musricantaas hadda xaalo waa nazaalidaas oo ismulficliga ah damiirka ugu qarsan ya laga xaaleeyey maca dalika laa yajuusu an tataqadama alxaal calaa nazaal liannahu nazaal ficl waxa weyaan ismu ficli waa oo jaamid ah markaasuu musanifku wuxuu iri wnaxwu zaydu mufrada anfacu min camri mucaanan mustajaaz lan yahin wanaxwu zaydu mufrada anfacu min camrin mucaanan mustajaazun wanaxwu qowlika zaydu ninka zayd la yihahda mufradan xaal yahay midkii keligiise anfacu min camrin camar uu ka nafci badan yahay mucaanan xaalu yahay camar mid loo kaalmeey lafdigaas wixii lamid eh mustajaazun waa la banaystay lan yahin mana daciifin taakiid waay hadda fiiri waxaan soo niriyey wixii macna alficli aan qabin ama ficil mutasarif aan ahayn xaaladii in laga hormariyo ma banaano markaasaa waxaa la yidhi zaydun mufradan anfacu min camrin mucaanan waxay macnaheedii tahay mufradan oo xaaloo lasoo hormariyey oo cala alcaamili laga hormariyay anfacu ah anfacudaasna waxaa leeyahay waa ficil jaamid oo ismu tafdiil waay ismu tafdiil bimathaabati ficli tacajub ou la mid yahay marka qiyaas waxay ahayd anlaa tataqadama calayhi alxaal oo sidii tilka oo kale aan looga hormarin ilahi wuxuu ihi fatilka buyuutuhum khaawiyatan fatilka buyuutuhum guryahoodii waa taas khaawiyatan xaal ay tahay yaa la yiri sidaasoo kale waxay ahayd in ismu tafdiilka haddii uu xaalada ku camalfalayo anlaa yataqadama alxaalu calaa ismi tafdiil sidaasay qiyaastii ahayd markaasaa waxaa la yidhi xaaladan xaalo istithnaa'iya weeyaan oo waa maxay xaaladaas waxay imaanaysaa in haddii ay dhacdo idaa fudila shayun fii xaalin calaa nafsihi haddii qofkii naftigiisii labadiisii xaala lakala fadilo ama qofkan xaaladiisa calaa xaalati rajulin aakhar haddii laga fadilo masaladan oo mufaadalada hadday gasho fii shayin calaa shayin fii daakhili rajul aw fii shayin fii rajulin calaa shayin fii rajulin aakhar haddii lakala fadlo waa banaantah hadda waxaa weeyaan alquwaة اlatii fi daakhili zayd iyo alquwa fi daakhili camrina muqaaran lagu sameey hadda ma la dhihin zaydun eh, mufradan eh, maxaan ku iraa oo daatadiisa looma jeeda laakin maa fi daakhili zayd min alquwati awlaa mima fi daakhili camrin sidaasaa loo jeeda idaa tama tafdiilu shayin calaa nafsihi aw alaa hada shay aw tafdiilu shayin fi daakhili rajuli calaa shayin fi daakhili rajuli aakhar hadday tahay yajuusu cindaidin an yaatiya alxaalu mutaqadima calaa ismi tafdiil intaasuu kan u jeeda markaasuu wuxuu iri wanaxwu zaydun mufrada anfac naxwudaas mubtadaa mustajaazuna khabarkeedii ah. wa naxwu qowlika kada kada aad ku qowshay mustajaazun la banaystay lan yahina saasaad leedahay marka macnihii waxaa waa zaydun ninka ah, mufradan xaal uu yahay kii min amrin bimacnaa aqwa minhu mucaanan zayd oo keligiisa iyo um, camroo dad ay u kaalmeeyeen zaydaa ka fiican bimacnaa asalkii waxaa lagu yaqiinay ana daciifa ana daciifayni yaklibaani qawiyan laba nin oo tabar daran haday wax isugu kaalmeeyaan hal ninka nina xooga badan inay ka wanaagsan yihiin laakiin hadda waxaa lagu leeyahay asoo keligiis ah iyo camaroo dad kale ay u kaalmeeyeen waxaa ka waxtar badan zayda ka waxtar badan waxtarna awood unbay ku xeran tahay ismu tafdiil xaal kama hormari karto miithaalkan iyo wixii lamidoo soo aroorayne waxaa lagu ximbaarayaa isimkaas xaalo aad ciraabteen inuu khabaru kaana maxduufa inuu yahay oo asalkeedii waxay noqonay zaydun idaa kaana qaa'iman axsanu minhu idaa kaana qaacidan wa zaydun idaa kaana mufradan anfacu min camrin idaa kaana mucaanan kaanaaba meesha ku qadaran qolaa saasay leeyihin ee ismu tafdiil lagumaba nasbinin marka waa waa takhriij weeyaan qaalahu bacdu ahli اlcilmi kasiraafi laakiin madhab اljumhuur siduu musanifka kuu sheegay waay markaasuu wuxuu iri wاlxaalu qad yajiiu da tacadudi limufradi faaclam wgayri mufradi wاlxaalu xaalkii qad yati qad yajiiu inuu yimaadaa la arkaa daa tacadudin xaal uu yahay mid tira u saaxib ah limufradin raacsan hal mufrad waalxaalu qad yaji inuu yimaado la arkaa limufradin hal mufrad inuu yimaado saaxibulxaalkii mufrad inuu yahay xaaladina daa tacadudina uu yahay laba xaalo inay hal ismu mufrad ka timaada la arkaa faclam ogow wagayri mufradin midan mufrad ahayn inay u timaadana waa la arkaa marka wlxaalu xaalkii qad yajibu inuu yimaadaa la arkaa daa tacadudin mitira u yahay limufradin mufrad in laga xaalay asagoo mutacadid a iyo wagayri mufradin asagoon mufrad aan ahayn ee faclam arintaas ogow faclamta waxaa w wasankaa lagu toosina xaalada inay tacadudi karta khilaafka ma joogto markay tacadudaysay laba xaalo kala baxda labada xaalo waa maxay ima an yakuuna saaxibu اlxaali mufradan mufrad markuu yahay waa maxay jaaa zaydun raakiban daaxikan e, mukhlisan daaciyan kulli waxaasoo dhan wada xaal waay afar xaalo baad ka keeni kartaa lisaaxibi xaal waaxid taas weeyaan ayib markaasuu wuxuu ku yiri wlxaalu qad yajiu daa tacadudi limufradin inuu yimaado mid mufrad a ah, xaaladin mutacadid ay tahay wagayri mufradin mufrad midaan ahayn marka saaxibulxaalkii aanan mufrad ahayn saaxibulxaalkii aan mufrad ahayn marka saaxibulxaalka mufrad ousan ahayn laba xaala loo kala qaaday in itaxada lafduhu wa macnaahu saaxibulxaalki caamilkiisii yaa lafdigiisii yaa midoobay ayib idaa tacadada alxaalu ligayri اlmufrad yani saaxibulxaalki mutacadid ma ah may saaxibulxaalki mutacadid waay xaaladii marka waa la fiirinay xaaladii lafdigeedii haday mutaxid macnan ay tahay xaaladii markaas waa la jamcina ama waa la tahniyeynaya mathala waxaa lagu tiriyey qowl اllahi tacaala wasakhara lakum الshamsa wاlqamara daa'ibayni fiiri hadeertaan saaxibulxaalki waa shamsi iyo qamar waay caamilkii waa sakhara iska dhaaf marka xaaladii waa inay noqotaa tahniyo maadaama saaxibulxaalki ou taniy laba yahay shams iyo qamar markaasaa waxaa laleeyahay haddii xaaladii markaan lafdigeeda ay waaxid tahay waa la taniyna oo asalkii waxay ahayd wasakhara lakum shamsa daaibatan walqamara daaiban daaibatan wa daaiban marka waa xaaladii lafdigeedii macnaheedi waaxid waay markaas waa la taniyey waxaa layihi wasakhara lakum shamsa walqamara daa'ibayni xaal ay yihiin kuwa daa'im ah ma baaqdaan marka fiiri saaxibulxaalkii mutacadid waay oo shamsi iyo qamar ah xaaladii waa laysku keenay waxaa loo yeelay baa laleeyahay liannahu xaaladaas oo labada ah lafdi ahaani macnaha waaxid ay noqotay waxaa lamid a qowl llahi tacaala wasakhara lakum lleyla wاnnahaara wاshamsa wاlqamara wاnnujuuma musakharaati bamrihi qiraa'ada wاnujuuma lagu kordhigay waay qiraaco kalaa jirto wاnujuumu musakharaatun taas marka shaahidkuma jira laakiin ilaahay wasakhara lakum leylu idiin sakhiray wاnnahaaru idiin sakhiray wاshamsu idiin sakhiray wاlqamaru idiin sakhiray wاnujuumu idiin sakhiray musakharaatin biamrii xaal ayhin ku ilaahay amarkiisa lagu sakhiray fiiri markan alleyla musakharatan wاnnahaara musakhara wاshamsa musakharata wاlqamara musakhara wاnujuuma musakhara sidaasay ahayd mid kastaba xaalay wadatay maadaama marka xaalaadkii haddii la fiiri kulligeed musakhara ay wada tahay aa la jamciya hal maroo musakharaatin yaa la yidhi taas waa maxay idaa tacadada saaxibu اlxaal wataxada alfaadu اlxaali ay midowdo taasaa laga hadlaya marka waa la tathniyey waxaa dhiman markaan in ikhtalafa lafdu اxaal saaxibulxaalkii mutacadid u noqday saaxibulxaalkii mutacadid uu noqday xaaladina mutacadid noqotay waxaa waaye waa waajib lafdigii xaaladana isma waafaqsano marka waxa weyaan waa la kala geynaya wa in ikhtalafa lafdu اlxaali furiqa bigayri cadfin aydoon laysku cadfaynin oo maxaad leedahay markaas laqiitu hindan muscida munxadira saasaad leedahay laqiitu waan la kulmay hindan gabadha la yidhaahda muscidan xaal aan nahay mid soo koraya oo hoos ka soo baxaya munxadiratan xaalay tahay mid hoobanayso fiiri hadda saaxibulxaalkii laqiitu ta'daas waa saaxibulxaal hindanna waa saaxibulxaal labadoodii xaalane muscidan iyo munxadira lafdigooda iyo macnahooda mid ma aha muscid soo baxayo munxadirna nin god sii bay noqotay markaas hadday saas noqoto layskuma cadfi karo muscidayni lama dhihi karo liannahu hadday ahaan lehed laqiitu hindan muscidan wa muscidatan hadday ahaan leedo labadeenaan soo baxn anagoo soo baxaynaan kulanay muscidayni waa la kari lahay laakiin ayadan way sii degaadna waa soo baxaysaa marka waa la kala geyna xaaladii markaa layskuma tahniyeynayo ayib marka sidii uu kala horeeyaana loo siina oo hadda waxaa laqiitu hindanaan la kulmay muscidan xaal aniga mid soo baxayo wa munxadira mid sii gelaysa aydan ay tahay waxaa lamid ah laleeyahy qowl shaaciri laqiya bni akhaweyhi khaa'ifan munjidayhi fa asaabuu maqnama laqiya bni wiilkayga wuxuu la kulmay akhaweyhi labadiisa walaalo khaaifan xaal yasoo cabsanaya munjiday xaal kuwa badbaadinaya fa asaabuu maqnaman markaasay haniimayba soo heleen fiiri hadda khaaifatan laqiya ibnii ay xaalo ka tahay bay xaalo lama kulligood lama jamcino khaa'ifiina lama dhihin ama munjidiina lama laguma jamcinin sababtana waxa weeyaan khaaif iyo munjid waa kala duwan ninna nin oo wax inuu badbaadiyo u yimid weeyaan ninna waxa weeyaan nin eh, maxaan ku iraahdaa eh, cabsanay marka waxa weeyaan waa la kala geey ayb waxaa kamid ah le qowl shaaciri calaya idaa maa jiئtu layla bkhifyatin ziyaarata beyt اllaahi calaya waxaa dushayda idaa ji'tu leyla haddaan u taga bikhifyatin si qarsooni ah waxaa korkeyga ziyaarata beyt illaahi ama calaya jaari majruur ka dhig ama ismu eh, lficli ama calaya ziyaaratu beyt illaahi calaya ziyaaratu beyt illaahi baa dushayda rajlaana xaal aan ahay mid lugaynay xaafiyan kabala xaal aan ahay fiiri rajlaana xaafiyan waa laba xaalo waay ayib labadoodii macneed baa kala duunay sidaas awgeed baa waxa weeyaan tan waxay mithaal u tahay taqriiban xaaladii oo tacaduday saaxibulxaalkiina waaxid uu yahay sidaas waa taas maxalu shaahid hadda waxaan ku jirna ma ah ayib markaasuu musanifku wuxuu ku yiri yidhi wacaamilulxaali bihaa qad ukidaa fi naxwi laa tachtha fi lardi mufsidaa aydna xugum kala waay wacaamilu اlxaali xaalka midka ku camalfalaya qad ukida waa la adkeeyey biha bilxaali baa lagu adkeeyey fii naxwi qowlika laa tacthaa ha fasaadinin yahu fi lardi mufsidan xaalaatay mid fasaadinaya xaaladii marka qeybkeedu inta ka hadlaya wa taaratan tanqasimu اlxaal ilaa muakida wa muasisa muasisa waxaa la yidhahda xaalada macno dheeraad ee laga faa'iideysanay mu-akidana jumlada ka horeysa macnaheeda midka adkeynaysaa la yidhahda marka marna waxay ku timaadaa ayadoo mu-akida a marna ayadoo mu-asisa a wixii aan ka soo hadlaynay waxa weeyaan waa mu-akida waay kasoo hadlaynay mu-akidana waxa weeyaan waa xaalkii bmacnaa aljumla alatii qablahaa ximbaarsan markaasu wuxuu ku yihi wacaamilulxaali xaalka midka ku camalfalayo caamilka waa ficilkii wixii lamid ahe eh, qad ukida aliftaas waa alif ilaaq waay qad ukida caamilkii waa la adkeey bihabilxaali baa lagu adkeeya axyaana fii naxwi qowlika laa tacha fi lardi mufsidan hadda mufsidan macno dheeraad e makeeni haddaa tira jaaa zaydun raakiban jaaa zaydun macnaad ka faaidas raakibanna macno kaloo ka duwan oo haddaan raakiban la sheegi lahayn jaaa zaydun lagama fahmi lahayn inuu raakib ku yimid inuu meesha ku yimid lama ogaan lahayn tanna sidaas oo kale ma aha oo laa tacha fi lard haddaa tiraahd dhulka ha fasaadinin mufsidan xaal aad tahay waa isla meeshile marka mufsidan waxaa lagu adkeeyey ficilka laa tacha ah lagu adkeey markaasaa waxaa laleeyahay mu-akidada laba qayb u kala qeybsanto mid e, tuakidu bicaamilihaa e, lafda wa macnan lafdigeedii ayada waa isla mid waxaa tiri wa arsalnaaka linnaasi rasuula wa arsalnaaka waan ku dirnay linnaasi aan ku dirnay rasuulan xaal aa tahay rasuulanti hadda fiiri xaaladii wa waxay la lafdi tahay lana macno tahay caamilkeedii arsalnaaka ficilka ah marka hiya muakida lafdan wa macnan waa hal qeyb waa taas waxaan tamid xaaladii hadda aan soo sheegnay wasakhara lakum اleyla wالnahaara wالshamsa wاlqamara wالnujuuma musakharaatin fiiri musakharaatin oo xaal ah waxay adkeynaysaa wasakharadii oo caamilkeedii ah saaxibulxaalki ma aha waxay adkeynaysaa caamilka xaalka oo sakharada ah waa isku lafdi waana isku macno marna waxay noqonaysaa tuakidu min xayثu اlmacnى la min xayثu lafظ midaasaa badanaa leeyahay an taأtiya alxaalu muakidata limacna caamiliha la lilafdihi taasaa badan ka qowlihi tacaala xikaayata can nabiy اllaahi muusa fatabasama daaxika min qowliha fatabasama may sulaymaan dheh fatabasama daaxika min qowlihaa hadda tabasama iyo daaxikan isku macno waay oo daaxikan muakid limacnaa tabasama laakiin isku lafdi ma aha oo tanna daxikay ka timid tama haddii la dhilahay fatabasama mutabasiman ay noqon lahayd mid lafdi ah waxaa lamid ah eh qowl اllahi tacaala walaa tachw fi lardi mufsidiina walaa tachw fi lardi mufsidiina fiiri mufsidiina iyo tacthow isku macnowa laakiin isku lafdi ma ah waxaa lamide eh, uma walaytu mudbiriina i adbara waa isku macno laakiin isku lafdi ma ah marka alxaala almuakida ima an tuakida caamilaha lafdan wa macnan aw tuakida caamilaha macnan laa lafdan labadaasay u kala baxdaa markaasuu wuxuu ku yiri wa caamilu lxaali xaalka midka ku camal falay oo ficilka ah iyo wixii lamid e eh, qad ukida waa lagu adkay biha bixaali baa lagu adkay axyaana taأti xaalu mukidada lcaamiliha fi naxwi qowlika laa tcha fi اlardi mfsida markaasuu ku yiri wain tukid jumlata famudmaru caamiluhaa walafduhaa yuakharu wain tukid hadaad adkaysid xaaladii jumlatan hadaad ku adkaysid facaamiluhaa caamilkeeda mudmaru mid la qari weeyaan wa lafduhaa xaalkii lafdigeedani yuakharu waa la dibmarinaya intana masalo kaliu kuu sheega hadda waxaan soo sheegnay xaalada markay mu-akid tahay markii lagu adkeeyo waxaan ku iraahdaa caamilkii lafdigiisa haddii lagu adkeeyo haddii laakiin waxa la adkeynaya halka caamil aysan ahayn jumladii oo dhan ay tahayne waxaa waajib ah lagu leeyahay caamilulxaal in la xadfo kow xaaladin inaan la hormarinoo la dib mariyo labadaas xugumaa waajib ah wa in tuakid haddaad adkaysid jumlatan oo jumlaha waxay noqotay muakada xaaladii baa lagu adkay fa caamiluhaa xaaladii caamilkeedii mudmarun waa la qariyay wa lafduhaa xaalkii lafdigeedani yuakharu waa la dib marinaya macnaha waxa weeyaan ida jaat idaa atat اlxaala muakidatan limadmuun اljumla jumlo markii lagu adkeeyo markaas waxaa laleeyahay waxaa waajib ah in caamilkii xaaladii la qariyo oo marka maxaad leedahay mathala zaydun akhuuka catuufan zaydu ninka la yidhaahdo akuuka akhuuka weeyaan caطuufan xaal mid oo oo macnaha ku turid badan caطf qofka markii macnaha waxa weeyaan cilaaqada walaal labada walaal ka dhexaysa abiica ahaana yaa caطfi la yidhaahda marka fiiri <clears throat> zaydan zaydun akhuuka walaalkaa weeyaan haddaa tiraahd waxaa laga faa'iidaysanaa walaalka ninkuu tura inuu yahay macnihii zaydun akhuuka laga faa'iidaysanay baa la cadiyo caطuufan la yiri marka lama dhahay hadda caطuufan akhuuka lagu adkay ama zayd keligiisaga lagu adkay liannahu calaaqada zaydi a <clears throat> ka dhexaysa lagu adkay laakiin midkood ma ah marka madmuun jumla zaydun akhuuka markuu yahay waxaa ka laasimaye in naxariis iyo turid ka dhexayso tii laga fahmay iyo caطuufan ti lagu maa fuhima min kowni zayd min kowni zayd akhan laka wixii laga fahmaa lagu adkeey marka saas haday tahay waxaa lagu yiri facaamiluhaa mudmarun catuufanta wixii nasbiye aaw marka wixii nasbiye waa xadfan yihiin oo marka maxaad leedahay zaydun akhuuka axuquhu catuufan xaal uu yahay axuquhu caطuufan xaal uu yahay inuu ku turid badan yahay fiiri markan caطuufanti waxaa weeyaan xaal tuakidu limadmuuni اljumla alatii qablaha fawajaba xadfu caamiliha axuquhudaas waaya ko markii la xadfay haddana ayadii lama hormari karo lama dhihi kara caطuufan zaydun akhuuka lama hormari kara yajibu an tuakhara alxaal oo waxaad leedahay zaydun akhuuka jumlada ay taakiidinaysa markii la sheegay kadib ee xaaladii la keenay caamilkeedana waa uu qadaran yahay waxaa lamid e eh, ana zaydun macruufan ka qowli shaaciri ana bnu daarata macruufan bihaa nasabi wahal bidaarata yaa linnaasi min caarin buuri ana bnu daarata daara hooyada la yidhaahdaan wiilkeeda ahay macruufan xaal aan nahay mid lagu yaqaano nasabi aniga nasabkayga biha wahal hal bidaarata eh, eh, gabadha bidaara la yihahdo ama islaanta bidaara la yidhaahdo ma leedahay min caarin ceeb maya leedahay yaalanaasi ninkan waxa weya nin hooyadiisa lagu abtiri waa caadatan qofka aabihiisa lagu abtiriya laakiin hooyadiisa lagu abtiro ina daara la dhihi jiray ina daaro marka dad baa xoogaa waxay talmiixiyeen ninkan waxaa w hooyadiisa loo nisbeeyey kaanahu asigoo garaca ama ahaan ah markaasuu yihi aniga haddii ina daara la yiraahdo maxaa ku jaban ma ma ina daara ceeb may leedahay buu yiri saxiixana waxa weye yajuusu nisbat rajuli ilaa umihi waxaaba kugu daliile muxamed ibni ali bni abi aalib waxaa layihaha muxamed ibn alxanafiya hooyadiisaa loo nisbeey waa banaanta walow kaana nasabu lilabi aslan saas weeyaan laakiin ina heblaaya haddii la yidhaahdo wiilkii ceeb ma aha liannahu hooyada idan way ku dhashay marka saasuu wuxuu yidhi ana bnu daarata baan ahay macruufan bihaa nasabii nasabkayga xaal ayada lagu yaqaano wahal bidaarata bidaara gabadha la yidhahda min caarin may leedahay ala naasi ulajeedada ana bnu daari ana bnu daarata haddii uu yidhi yani in nasabkiisi in idaara inuu yahay waa la yaqaanaa markaasuu wuxuu ku adkay macruufa bihaa nasabi nasabkayga ayadaa laygu yaqaanaa wuri e, ana bnu daaraaba markaad batiri waabad iyadaad buka nasab sheegatay wixii aad sheegtaad haddana waxaad kusii adkaysa macruufan bihaa nasabi marka macruufantii waa xaala tuakidu limadmuuni jumlati ibnu daara ana ibnu daara yaa lagu adkay wamaca daalika waxaa le wwajaba xadfu caamiliha axuquhu macruufa bihaa mida labaad lannahu macruufan taas wax anana ku macamafali karto ibnu daarana ku macam laba ismoo jaamid ah macruufan wax nasbi kara ma laha ficil waa in loo qadara marka ficilkaasna wujuuban xadfuhu in la yidhaahdo mida labaadna anlaa tataqadama hadihi اlxaalu calaa ibnu daara inayna ka hormarin waay saas markaa musanifka uu ku leeyahay ayib markaasuu wuxuu yihi haddana wmawdica alxaali tajiiu jumla ka jaaa zaydu wahwa naawin rixla wa tajiiu way timaada xaaladay jumlatan xaal ay tahay mawdica alxaal ama watajiiu jumlatunaa timaado jumlo mawdica alxaali xaalkii booskiisa jumlaa timaado ka qowlika jaaa zaydun baa yimid wlxaal wahwa asiga naawin ou yahay mid niyeysanoo rixlatan inuu rixlo galo guuro uu niyeysan yahay hadda inta aan maanta soo hadlaynay oo dhan fii idaa kaanat alxaalu mufrada waay mufrad markan leenahayne maa cada aljumla alismiya wa jumla alficliya wixii kasoo haray walow tahniyaba ha ahaadeen jamac ha ahaadeen mufrada laiska yirahda baabkan markii la joogo marka mfradkii waxa weeyaan jaaءa زaydu raakiba jaaءa زaydu وcmru raakibayni jaaءa mxamaduuna raakibiina kulli mfrada lagu tilmaamaya xaaladii marka intaas waa mfrad xaaladi markaas mfrad ay noqotaa waa wixii aan kasoo hadlanay marna waxay noqotaa shibhu jumla ay noqotaa oo darf iyo jaar iyo majruur labadaas way noqotaa marna waxay noqotaa jumla ficliya ama jumla ismiya musanifka hadda wuxuu meeshaa nooga hadlay jumla buu yiri jumladaas jumla ismiya inay noqoto iyo jumla ficliya ayadoo jumla ismiya noo mithaali wa tajiiu jumlatun jumla timaado mowdica alxaali meeshii xaalka uu dhici lahay jumlaaba dhacdayb waa banaan tahay ama ka qawlika weeyaan oo jaaa zaydun baa yimiday jaaa zaydun baa yimiday walxaal huwa asiga naawin rixlatan asagoo rixlo niyeysan inuu macnaha geedi galo marka maxay noqotay wahwa naawin rixla jaaa zaydun ficil wa faacil walwaaw waaw lxaal huwa mubtada naawin khabaru mubtada naawiyun ay asalkeeda qaadin oo kale ay licraab tahay rixlatan waa mafcuulkii naawinta lanno isim faacil waay wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri wahwa naawin fii maxali nasbin xaalu min zayd wاlcaamilu fiiha jaaa wاraabidu baynahumaa aلdamiir aw ilwaaw marka saasaa loo icraaba waa iyadoo jumlo ay timid xaalo iyadoo timid iyadoo ficil timidna waa kuu sheegi doona jaaa zaydun wa camrun qaa'imun aada leedahay jaaa zaydun yaduhu calaa rasihi jaaa zaydun baa yimid yaduhu xaal gacantiisa calaa rasihi asagoo gacanta madaxa ku wato yuu yimid marka waa jumladii ismiyada aheed waay jumla ficliyana oo darafna waa dhacaa oo daraf oo waxaad leedahay ra-aytu lhilaala baan arkay bayna asaxaabi xaal uu ku sugan yahay bayna asaxaabi bayna daraf waay oo makaani ah marka darafkii xaal wuu dhici karaa waxaa lamid i ah jaar iyo majruur xaal waa dhici karaa fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi xaal uu ku sugan yahay qaaruun kharaja calaa qowmihi buu ku soo baxay fii ziinatihi xaal uu kusugan yahay qoraxdiisi marka almuhim alxaalu yakunu mufrada wa yakunu jumlata wa yakunu shibha اljumla wa shibhu اljumla ima darf aw jaaru majruur wاljumla ima ismiya aw ficliya intaas weeyaan markaasuu uri watajiiu jumlatu jumla timaada mowdica alxaali xaalka booskiisa ka jaaa zaydun zayd baa yimid oo kale weeyaan walxaal huwa asiga naawin rixlatan asagoo rixlo niyeysan wdaatu badin bmudaaricin habat xawad damiira wa min alwaawi khalat wuxuu ku leeyahay wadaatu badin bilaabasha mid u saaxibe bimudaaricin lagu bilowdo mudaaricoo habata haabit ah habata bimacnaa muhbata oo nafyi aan ahayn hadday saas tahay xawad damiiranay koobtay damiir bay ximbaarsan tahay wakhalad waxay ka khaali noqotay min alwaawi wuxuu leeyahay hadday jumlada ficliya ay noqoto hadday jumlada ismiya tahay ama ficliya ficiluhaa maadi ou yahay ama mudaaric manfi ou yahay waxa weeyaan ama waaw baa lala xariiri karaa ama damiira raabid u noqon karo waa sida noo imaa doonta waay laakiin haddii jumla xaaliya ay mudaaric dhacdo waxaa waajiba an yakuuna araabidu bayna alxaali wa caamil alxaal saaxib alxaal inuu damiir noqdo uusan waaw noqonin aan ka horumarina horta waxa weyaan jumlada markay xaal dhacayso saddex shardiya loo shardiya shardiga koobaad jumlada inay khabariye ahaato waay oo jumla dalabiya istifhaam iyo tamani iyo wixii ay la xariirin ko an takuuna gayra musadaratin bixarfi istiqbaal sawfa iyo siin oo kale inaan lala xariirin thaalithan an takuuna murtabita bimaa qablaha ima bilwaawi waاdamiir macan ka qowlihi tacaala alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun wahwa naawin rixla hadda waawgina waa jooga damiirna waa jooga ama damiir keligiis inuu noqdo ihbituu bacdukum libacdin caduwun ihbituu macnaha dega bacdukum xaal qaarkiina libacdin caduwun ou yahay marka fiiri damiirka kumtaasa isku xirayso ama bilwaawi keligeed inuu noqdo oo lain akalahu dibu wanaxnu cusbatun inaa idan lakhaasiruun fiiri lain akalahu dibu wanaxnu waawdaasaa raabid ah marka waa imaa inuu waaw joogo ama damiir ama labadooda in isla joogaan marka taasuu musanifka kacaya wuxuu ku leeyahay in waqacat iljumlatu xaalan wa hiya mubtadaatu bimudaaricin muhbatin laa manfiy fayajibu an yakuuna araabitu wاlxaalatu hadihi damiiran aduna anaka fahimtanii markaasuu wuxuu ihi wadaatu badin mid bilaabasha u saaxib ee bimudaaricin lagu bilowday mudaaricu habata thaabit ahoo manfi aan ahayn oo muhbat ah xawat damiiran ay koobtaa oo raabitka damiirun u noqonaa wakhalat min alwaaw waawna khaali bay ka noqonaysaa haddaad tidah jaaa zaydun yadxaku jaaa zaydun baa xaalkii booskiisi maxaa yimid jumlo oo yadxaku ilan huwa bay ximbaarsantaha faacil ah jumladii waxa weyaan waa mudaaric mudaaricina muthbat weeyaan saas hadday tahay yajibu an yakuuna araabitu bayna saaxibi alxaali wاlxaal damiir inuu noqdo jaaa zaydun baa yimid yadxaku xaal uu qoslay huwa huwadii marka yadxaku faacilkeed intay u laabanaysaa zaydka oo saaxibulxaalka jumladii marka waxaa isku xilaya damiir waay waxaanan banaanayn ina waaw lala yimaado ma banaano oo aad tiraha jaaa zaydun baa yimiday wayadxaku xaal oo waaw haddaad la waxay u ekaanaysaa laba jumlo oo laysku cadfay cilaaqaan isku lahayn bal hadda macnaha u fiirso jaaa zaydun baa yimiday waana qoslaya yani xaal ma imaan karta marka taasuu musanifka beytka hore kaaga hadlo wuxuu ku yiri wadaatu badin bimdaaricin habat xawat damiiran damiira raabid oy ximbaarsan tahay waawna lalama xariiri karo oo wayadxaku lama dhihi karo sidaasuu ku leeyahay ayib markaasuu wuxuu yiri wadaatu waawin bacda mubtada lahu lmudaaric ajcalanna musnada haddii la arka maxaa la samaynaa iuu jawaab kaga haddii la arko jumla oo ficil mudaaric lagu bilowday oo haddana waaw la xariira haddaan aragno maxaan leenahay marka wuxuu ku leeyahay hadday saas dhacdo waxaad qadartaa waawda kadib iyo ficilka ka hor mubtada qadar mubtadahaas markaad qadartid jumladaas ismiyada xaal ka dhig marka waawdi waxay noqonaysaa raabit lijumla ismiya la lificil mudaaric oo mithaalkii hadda aan sheegnay jaaa zaydun baa yimiday wayadxaku ay noqotay saas hadday timaado waxaad qadaray mubtada qadar oo waxaad leedahay jaaa zaydun baa yimiday wahwa yadxaku saasaad qadaraysaa ficilkii xaala khabar ka dhig oo waxaad khabar ugu dhigtaa mubtadaha soo qadartay mubtadahaas aad qadartay iyo jumladan oo khabarka u noqotay labadoodana xaalka wada dhig markaas saasuu kule wuxuu ku leeyahay wadaatu waawin mid waaw u saaxib eh maya ayo iska wad wadaatu waawin waaw mid u saaxib eh in winiyeyso bacdahaa ayada gadaasheeda bacda alwaawi mubtadaa niyeyso wajcalanaka yeel almudaarica mudaaricaasne musnadan lahu mid looga khabri ka yeel hadday timaado jumlo oo ficil mudaaric lagu bilowdo muhbat ah oo waaw lala xariiriya hadduu yimaado waawda kadib mubtada qadar mubtadahaas markaad qadartid ficilkii aad u malaynaysa inuu xaal ahayna mubtadahaas khabar ugu dhig markay labadooda mubtada khabar isku noqdaana jumladaasna fii maxali nasbin xaalu min zayd dhe markaas wadaatu waawin mid mudaaric oo macnaha jumlo mudaarac ahoo waaw u saaxib eh inwi bacdahaa waawda gadaasheeda waxaad niyeysataa mubtadaan waa huwa soo qadar wajcalanna yeel almudaarica mudaaricaad u moodaysa inuu xaal yahayne musnadan mid loo tiiriy lahu lidalika almubtada اlmuqadari oo khabar loogaga dhigay oo waxaa leedahay jaaa zaydun baa yimiday wayadxaku wahwa yadxaku wاlxaal huwa yadxaku marka jumle ismiya hadday noqoto raabidkeeda inuu waaw noqdo wax diidaya maleh wa min dalika qowlu bacdihim qumtu wa asuku caynahu qumtu waan istaaga wاlxaal asuku caynahu marka waxaa lagu qadarah laleeyahay qumtu wa ana asuku caynahu mubtadaa lasoo qadara mubtadaasaa khabar loogaga dhigaya ayib waxaa kamid aha laleeyahay qowl shaaciri falamaa khashiitu adaafirahum najawtu wa arhanuhum maalika falamaa khashiitu markaan ka cabsaday buu ihi najowtu waan ka badbaaday walxaan anigani arhanuhum aan rahan dhiganayo maalikan aan u rahan dhigtay buuri isku badbaadiyey marka fiiri wa arhanuhum waxay u eg ficil mudaaric oo muhbat ah, arhanu waa ficil mudaaric oo mutakalim ah sidii yadxaku ficil mudaarico ya lagu bilowda u yahay marka waxay u eg tahay ficilkii mudaarico maanta xaal dhacay markaasaa waxaad tiraahdaa mubtada soo qadaro najawtu wa ana arhanuhum maalikan saas dheha lagu leeyahay markaasuu musanifku wuxuu iri wa jumlaة اxaali siwaa maa qudima biwaawin aw bimudmarin aw bihimaa wa jumlaة اxaali xaalada jumladiisa jumladeeda siwaa maa qudima wixii lasoo hormariyay waxaan ka ahayn biwaawin waaw bay ahaatay aw bimudmarin bay ahaatay aw bihimaa wa jumlaة اxaali macnaha wuxuu kala jeedaa macnaha raabitka wa jumlaة اxaali bmacnaa raabit اlxaali xaalka raabitkiisa siwaa maa qudima ficilka mudaaric oon soo sheegnay wixii kasoo haray biwaawina raabit u noqon karo aw bimudmarina raabit u noqon kara keligiis aw bihimaa labadoodii oo iskala jira hadda aayaadkii aan soo akriyaa kamid ayagoo labadoodii isla joogaan wahum uluufun iyo wahwanaaw rixla ah kamid eh waawgina waa jooga damiirkiina oo humta ayna waa jooga ko ayadoo damiir kaligiis ou yahayne bacdukum libacdin caduwun hbituu bacdukum libacdin caduwun ayadoo waawda kaligeed uu yahayne lain akalahu dibu wanaxnu cusbatun aan kusoo miithaalina marka hadiina ficil mudaaric u aheen oo jumladi ismiya noqoto ama ficliyay noqotay ficilkeediina waxa weyaan mudaaric manfi ah ama maadi buu noqday kulu daalika waxa weeyaan waxaa banaan in eh, in loogaga dhiga raabidkii inta aan soo sheegnay oo jaaa zaydun wa camrun qaa'imun haddaa tiraa waawdiya raabid u ah haddaa tiraa jaaa zaydun yaduhu xaal calaa ra'si haddaa tiraahdi damiirka yaduhu ku jiraa zaydka u laabanay ama labadoodii jaaa zaydun lam yadxak xaal uusan qoslin ficilkii mudaaricu manfiga ahay damiira raabid u noqday ama waxaad dhihi kartaa jaaa zaydun walxaal lam yadxak aad dhihi kartaa intoo dhan waa banaan tahay laakiin ficilka mudaaric oo muhbatkaa keligiisaa la diidayaa in ou noqdo caamil inuu noqdo raabit wاlxaalu qad yuxdafu maa fiiha camil wa bacdu maa yuxdafu dikruhu xudil markaasuu ihi wاlxaalu xaalkii qad yuxdafu in la xadfaa la arkaa maa camila fiihaa wax ku camal falay in layska xadfo wa bacdu maa yuxdafu midka la xadfay qaarkiisane dikruhu in la sheego xudila waaba la reebayba markaasuu wuxuu ku imaa jawaazan wa imaa wujuuban labadaas xaal uu noo sheegay iyadoo jawaas loo xadfay waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay nin baa wuxuu ku weydiiyey kayfa ji'ta aa ku timiday markaasaad raakiban xaal aan ahayaa marka fiiri raakiban waa xaal caamilkeeda waa maqan yahay macnihii waxay ka dhigan tahay ji'tu raakiban ayib waxaa kamid ah laleeyahy qowl اllahi tacaala ayaxsabu اlinsaanu an lan najmac cidaamahu balaa qaadiriina calى an nusawiya banaanah ayaxsabu اlinsaanu ma wuxuu u malaynayaa an lan najmaca cidaamahu lafihiisa inaan kulminaynin balaa qaadiriina xaal aan nahay aan kulminaynaa qaadiriina waa xaal caamilkeedana balaa najmacu qaadiriina najmacu cidaamahu qaadiriina saasay ka dhigan tahay kaas jawaaskii waay hadaa tirahdid hadii lgu kayfa jita waxaad dhihi kartaa jitu raakiban caamilka waad sheegi kartaa waa xadfi kartaaho raakibanna waad dhihi kartaa labadiba way kuu banaan yihiin taas waa iyadoo xadaf walxaalu xaalkii qad yuxdafu in la xadfaa la arkaa maa camila fiiha wax ku camal falay wa bacdu maa yuxdafu qaarka la xadfay qaarkiisne kuwa la xadfay qaarkiisane dikru in la sheega waaba xudila waaba la diiday oo bimacnaa axyaana yakuunu caamilulxaali waajib alxadfi oo qaarkii la xadfay qaarna jawaasaaba loo xadfay qaar ka mid in la sheega ma banaano in wujuub loo xadfay tahay saasuu ku leeyahy oo waxaa ka mid eh midii hadda aan soo sheegnay oo markii yani oo xaaladii ay timaado muakida limadmuuni jumla zaydun akhuuka caطuufan aan soo sheegnay oo xaalkeedina waa tii la qadaraya walafduhaa famudmaru caamiluhaa walafduhaa yuaharu aan soo sheegnay yay kamid tahay marka caduufanti caamilkeeda wujuubaa loo xadfay ayib waxaa lamid e eh, alxaala alatii xalat maxal akhabari waa tiina soo martay ayadane ka darbiya alcabda musiian wa tabyiiniya alxaqa manuuطa bixikam waa tii mubtadaha nagu soo martay xaaladii hadii fii mowqic khabr ay dhacdo wahiy laa taslux an takuuna khabra lmubtadai yajibu xadfu caamiliha aan soo niri waxaa lamid eh haday xaaladii dhacda fii mowqic tawbiikh qofkii asoo la canaananay waxaa leeyahay anaa'iman waqad dahaba annaasu weli maad hurdaysaa dadkiina waa tageene aqaa'iman waqad qacada annaasu weli maad taagan tahay dadkii waa fariisteene canaan waay aqaa'iman bimacnaa alaa zilta qaa'iman sidaasay macnihii ka dhigan tahay caamilkeedi marka waajib waa in la xadfa in la sheega ma banaano marka sidaas baa laleeyahay wallahu aclam salى اllah waslama calى nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin